guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran waayo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xogoraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo khamiis ay sii baxayso jimca ayaa soo gelayso taariikhduna waxaay ku beegan tahay kow bisha sideedaad sannada labada kun qodobada caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka jubbaland ayaa degmada beled xaawo ku xirxiray maanta siyaasiyiin uu ku jiro guddoomiyihii hore ee degmada beled xaawo kuwaasi oo taabacsanaa sida la sheegay xubno mucaarad ku ah jubbaland oo fadhigoodu yahay adisababa waxaa sidoo kale caawa barnaamijka maqli doontaan iyadoo in ka badan shan maalmood nolol iyo geeri lagu la-yahay taliyihii guutada shan iyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka kornel mukhtaar xasan tifow sheex macabe ayaa dowladdu aysan ka hadal ilaa ilaayaa wakhtigan haddaba waxaan eegi doonaa waxa ehelkiisu ay ka dhaheen meel uu raad ka dhigay gacan kuma hayno toddoba beryaan adkaysaynay nolol iyo geeri midnaba kuma hayno waxaan ka codsaynaa dowladda soomaaliya geeridu waa haqi ninkii waa dhinta waa nool yahay waa dhaawac saddexdaas haday midnaba nala dhihi lahay waa fiicnaa laheed marka intaba waa weysana taliska ciidanka xoogga dalkana waxa uu dallacsiinayaa sida uu sheegay askarta ku sugan furimaha dagaalka dhammaantood iyadoo askari walbaana loo qiimeyn doono darajada dallacsiinta ah ee halka darajo ah ee uu taliyaha ciidanka xoogga dalka u dallacsiiyey waxaad sidoo kale caawa barnaamijku maqli doontaan inta badan waxaa burbur ku yimaada guryaha ku yaala magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafayna burbur lixaadle ayaa ka dhacay suuqa bakaaraha halkaas oo tiro dad ah ay ku nafwaayeen hadda waxaan eegaynaa mas-uuliyadda cidda iskale burburka guryaha ku yimaada maaragtay lala socdo oo maaragtay haddii guriga la dhisahayana maaragtay meesha laga dhisahay iyo sida ay tahay iyo inta ka dhismaysa iyo waxaasoo dhan waxaa waaye control waxaa magaalada muqdisho la keenay xamdi cabdulaahi cali oo lagu eedeeyey inay ka dambeysay dilkii taliyihii degmada doolow ee gobolka gedo kaas oo ahaa saygeedii iyadoo ay hay-adda nabadsugidda isirdoonka qaranka ay keentay magaalada muqdisho si loo maxkamadeeyo eedaysanahaasi waxaan eegi doonaa qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo kordho saaxiibayaal xubintii kalamaan ee sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeena gabagabadana waxa aad ku maqli doontaan Amen. shariif cabdulla maxamed sheeke ayaa farsamaynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale iyo xog waraysi meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafu liimaantii ay daba socotaa taas cadcada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasuu ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha halidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxidayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qarax isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab hor sidiisaba loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanay maxkamadiisau tegay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xer inanka daba socdo cudurdaar ma lahan gebigebi ka dheer guriguri gacangacan sujiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay hagaag saaxiibayaal mar kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno maamulka jubbaland waxa uu xirxiray mas-uuliyiin markaa taabacsanaa mucaaradka maamulkaasi gaar ahaan xubno fadhigooda uu yahay magaalada adisababo qodobka sdib ayaan ugu noqoneynaa saaxiibyaal balse haddii aynu eegno iyadoo in ka badan shan iyo waa shan maalmood nolol iyo geeri lagu leeyahay taliyihii guutada shan iyo ee ciidanka xoogga dalka korneyl mukhtaar xasan tifow shaax macabe ayaa ilaa iyo wakhtigan aysan ka hadal dowladda soomaaliya korneelka ayaa waxa uu hogaaminayay guutada cumar bin khidaab ee shan iyo ee ciidanka xooga dalka kuwaas oo maalmo ka kooxda al-shabaab ay ku weerartay deegaanka cusweyn ee gobolka galgaduud halkaas oo khasaare xoogan ay isku gaarsiiyeen ciidamadii halkaasi ku sugnaa ee xooga dalka iyo xubnihii weerarka soo qaaday ee al-shabaabka ahaa iyadoo ay ciidamadu ay sidoo kale markii goobta ay difaacdeen kadib dib ay kasoo baxeen kadib gadood ciidamada ay sameeyeen ilaa iyo wakhtigan waxaa la la-yahay korneylka halka uu jaani cirib u dhigay waxaana ahladiisa ay sheegeen in aysan nolol iyo geeriba wiilkooda meelna ku sheegin nabadoon cabdicasiis cusmaan gacal oo ka mid ah ehlada korneylka ayaa axmed saciid axmed uga warbixiyey ilaa iyo wakhtigii ugu wardambeysay ilaa xilligan oo dowladda soomaaliyana aysan kala hadal sida uu sheegay walaalkay aad iyo aad umahadsan tahay ninkaas waxaa waaye dowladda soomaaliya nin ka dhex muuqdo oo maaragtay ay jecel yihiin u ahay howlgalowna ku jira qaranka uu wakiishay markaasoo howlgalka ku jira ayay waxa ku dhacay weerar ay maaragtay nimankii cadowga ahay ay u geysteen marka nololiya geeri ilaa hadda toddoba beri ou naga maqan yahaye nololiya geeri midnaba kuma hayn Ah. marka haddii aad waraysateen bal askartii kale iyo saraakiishii kale oo waxaandhindayseen maxaa laydinkugu sheegay markii ugu dambaysay xaggee uu ku sugnaaya layidhi wallaahi niyow meel uu raad ka dhigay anaka gacan kuma hayno todoba beriyaan adkaysaynay todoba beriyaan nolol iyo geeri midnaba kuma hayno ilaa saacan waxaan hayno male marka waxaan ka codsaynaa dowladda soomaaliya oo dee eh, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh eh, maxamuud eh, ugu horeeyo taliyaha guutada ibraahim sheekh maxamuud waxaan ka codsaynaa oo taliyaha xoogga ah waxaan ka codsaynaa horta geeridu waa haq waana la dhimahaa ananka rag badan oo haddiyaa layidhaha hilgamaaya oo dowladu soo hilgamay oo dhintaan u an aasnay haddana wuxuu ku jira shaqada shaqa dowluu ku jiray oo qaranku u shaqayhayay haddou dhintana geeridu haq waa laakiin ninkii waa dhinta waa nool yahay waa dhaawac saddexdaas haday midnabaa nala dhihi lahay waa fiicnaa lehed marka intaba waa weysana waa gartay marka waxaan codsaynaa in maaragtay ay dowladu waa sirdoon ay leedahay xood badan ay keeni kartaa inay maaragtay ay nagu garab siiso ay xod fiican ay noo keento onanka ninka dowladana qaalow xaggeeda ku ahay ununkana nahay xaggayna qaalow ka yahay waa gartay marka idinku hadda ilaa iyo iminka ma raadiseenoo wax saraakiisha xoogga dalka iyo cid ma la xiriirteen oo ma isku daydeen inaad xog faahfaahsan ka heshaan walaalow meel walbaba meel walbaba gacanta waa taleefon waa u dirnay marka wax hadda dhimasha noo sheega waa weynay wax dhaawac noo sheega waa weynay marka walaalow ninoo halu ka maqantan ahaan gorofow gacanta gelshaa ananka wiilka haddou dhinta waa waa ka sabri lahaynay haddou dhaawac yahana aada kolley dhaawiciisaan ku ruugsa lahaynay haddou nool yahane noloshiisaaba na anficayso waa wax maaragta aan anku aad iyo aad aan ugu farxi lahaynay marka niyaw intaasaana haysato dowlada marka eedaa idow maaragta u shaqayhayay idaana gacan weyn idaana goobidayna iyo goobidda anu ka taynaa iyo goobidda dowlada waxaa weyn oo maaragta adag dowlada inay goobto ay maashu ay kumacda ugu dambeyn dadka soomaaliyeed haddii aa u sharaxdo taliya shaah macabe nin nuucee buu ahaa aduu soo koobaya wallaahi wuxuu u ahaaye nin qaranka jecel inuu u dhinto inuu u shaqeeyana jecel waxuu ka hagarsaayana ma jirin ninkaas wuxuu u ahaay nin cadaalada nin wuxuu u ahaay qaranka mar kastaba qalbiga iyo qaluubta maaragtay uga taagan tahay nin wuxuu u ahaay dadkana ka hor muuqdo haddii bira cadaaladiisu ay badneeday marka waxa waaye goob dheexataa waa geliyey dagaal dheexataana waa geliyey hadduu dagaalkaas ku dhintana waa qadir rabbi oo wax walbaba ununku eh, nololyo geeri waa la fishaa marka ninkaas waxaa waaye nin helgamaaya eh, saraakiisha dowladana waa ka warhaysaa nabadoon cabdicasiis cismaan gacal ayuu ahaa oo axmed siciid axmed u warramayey ahna ehelka korneel mukhtaar xasan tifow shaxmacabe oo ahaa talihii guutada shan iyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka ee deegaanka cusweyne maalmo ka hor kooxda al-shabaab ay ku soo weerartay kaasoo ilaa iyo wakhtigan la laayahay gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay waa hagaag saaxiibayaal xog horeysa ayaad maqlaysaan idaacadda kulmi ee magaalada muqdishona waa idinkaga imaanaya markana haddii aynu eegno taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal ibraahim sheekh muxudiin oo furimo hore ee dagaalka ku booqday cutubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka ayaa waxa u ballan qaaday min hal darajo in dhammaan ciidamada halkaasi ku sugan la dallacsiinayo iyadoo uuna amray in la diiwaan geliyo amaba liiskooda la qoro ciidamada halkaasi ku sugan oo dhammaantood uu dallacsiin u ballan qaaday taliyaha ciidanka xooga dalka waxaana uu sheegay in ay heli doonaan mushaaraad kana lagu salayn doono darajada loo kordhiyey xilli aan waqtigii hore lagu salayn jarin ee darajooyinka ciidamada mushaaraadka ay qaataan taliyaha ciidanka xoogga dalka wuxuu gubaabiyey ciidamada halkaasi ku sugan isagoo sidoo kale amray in ay u diyaargaroobaan dagaalka ka dhanka al-shabaab maanta waxaan idinkugu nimid oon idin soo booqannay inaan idin aragno inaan idinkugu hambaliyayno mataqaannaa ah, kala dambaynta iyo saraakiishiinna aad maqlaysaan saad isu maqashaan iyo ciidanku aad isu maqasheen waxaan leenahay marka aad aad u mahadsantihiin waxaan guud ahaan la qabnaa e, culummadii iyo guddoomiye maxkamadda iyo wasiirkaba guubaabada iyo mataqaanaa inta hadallada ay soo jeediyeen ayaan la qabnaa waxaa intaas ii dheeroo raba inaan ku daro marka ugu horraysa waxaad tihiin ciidanka keliya iyagoo iswata si iswadasho ah difaac ugu jiraatiin maanta marka la fiirsho saas darteed nin kasta waxaan ogahay nin kasta oo idin mida ciidanka askarta kamida mida waxaan dallacsiinay min hal darajo ayaan dallacsiiye kow waxaa kaloon idin ballan qaadaa dallacaadda askarta lacag laguma kala qaadan jirna laakiin in dallacaad askariga sida uu kala sarreeyo ugu lacag qaato ayaan idana idin ballan qaadimarka waa adkaysateen waxaana rabaa liiskooda in haddaba la qoro inta oo aan idhahdo mubaarak iyo ninka la yidhahdo ishaak sayd cali in liiskooda la qoro cid kale aan laiga darin inta joogta goobta maanta aan joogno inta joogta ee aan ka bixin difaac aan ka bixin ayaan intaas abaalmarintaas siinay wixii dheeriya oo jirana dibaan uga wada hadli doonnaa waana mahadsantihin aadaa u mahadsanti taliyaha ciidanka xoogga dalka ayuu ahaa waa jenaraal ibraahim sheekh muxudiin oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka ciidamada xoogana halkaasi kula hadlayay sidoo kale madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guuddaawe oo isaguna ku sugan deegaanka daaru nimca oo ay wada socdeen taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa ciidamada sida ay ugu diyaar garoobeen uga mahad celiyey waxaana ciidamada uu faray in ay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah al-shabaab oo aada u xoogan oo dhammaan shacabka iyo dowladuba ay ku garabsiin doonaan ciidamada xoogga dalka kuwaas oo looga saaraya deegaanada ay hadda gacanta ku hayaan reer daaru nacmo waxaan rabaa inaan si gaara ah idinkaga mahad dadaalkii la dadaalaya guud ahaan waa la wada dadaalay la soo wada galay laakiin dadaalkaad idinku dadaasheen si gooniyahow ummadda soomaaliyeed meel gooniyahow uga calaameedaysan yahay dagaalkii aad ku gasheen deegaankan ee iyagoo saaran raggii ka dagaalamaya masaajidkaas dushiisa iyagoo dayaya cadowga ay ka tageen hal dhintay hal dhaawaca markay naqdeen xaqiiqdii waa idinkaga mahad celinaynaa dadaalkaas guud ahaan waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan iyo bulshada deegaanka ee cadowga deegaanka muddada dheer ku amartaaglaynaya ku jawrfalaya dadka ka dulqaada waa uga mahad celinaya ilaahay ka abaalmariyo wax badan oon dhihi lahaay maanta dadka iga horreeya yidhi xaqiiqdii waa uga mahad celinaya hadday wadaadka tahay hadday saraakiisha tahay oo ugu horreeya taliyaha sanatarka iyo wasiirka dhammaan wax badan ay ka hadleen cadowga deegaankan muddada dheer heestay waxaad mare ka tihiin waxay u diideen horumar oo dhan caafimaad ay u diideen waxbarashay u diideen biyay u diideen nolol oo dhan wixii aasaasiga ahay oo dhan garsooray u diideen cadaalad iyagu ay gacanta ku haayaane caawa waxay ku riyoodaan ay ku xukumaayaan ayay deegaankan muddo lix iyo toban sana ay ku xukumaayeen hal maalinna haba yaraatee waxuma uma qabannin waxaad arkaysiin diinay sheeganayaan daday masaajidku wuu soo galaan ay ku dilaayeen iyagoo kitaabka ilaahay akhrinaayo iyagoo kitaabka isaga dhigaayo aan ognahay daday ku dileena kitaabkiina ou xabadii ku dhacday qoftiina ay meesha ku dhiig baxday masaajidka dhexdiisa maantana haddana maxaan joognaa daarunicma waad u jeedeen beydkaas ilaahay masaajidkaas waxaa loogu talagalay in lagu cibaadaysto waxaad arkayseen inay baabi'iyeen oy qarax ku dhifteen oy baabi'iyeen haddii beydka ilaahay dhexdiisa lagu dilaayo dadka haddii beydka ilaahay la duminaayo dhaqankaas waa dhaqan diin islaam meelay ku leeyihin ma jirtee waa dhaqan gaalo islaamnimay sheegaayna ma jirto nimankaasu waa gaalo waa niman u yimiday dadkan inay horumarkooda iyo noloshooda iyo sharafkooda ay baabi'iyaan dad u yimida waay waxaan idinkaga mahad celinayaa sida aad uga dhiidhiseen ee aad hubka u qaadateen marag waxaad ka tihiin muhiimadda dadkan iyo deegaankan ay nol leeyihiin taliya ciidamada xoogga war iskama hayn dhinacuu ka soo galay daarunicma anna anoo hal saac hortiis joogay oo dhinac waddo kale ku imiday oo isaguna yimiday isaga maaragtaya ah, sanatarka ee wasiiradaya eh, saraakiisha kaloo badan oo maaragtaya ah, kala duwan waxay ku tuseen daaru nicmo muhiimadda ay noo leedahay guud ahaan deegaankuna muhiimadda uunoo leeyahay ku tusaysaa loo kala heri maayo waana dhammaystiraynaa shabaab haddii ilaahay raalli ka noqdo maragna waxaad ka tihiin xamara xabad looga soo bilaabay meesha hadda xabadda ka socotana waa caws weyne iyo ceelbuur waaye haddana daaru nicmaan joognaa maxay ku tusee in maalinba geed laga bixiyo u wixii dhamman waa ka baxaynaa waa la dhammaystirayaa ummaddan horumarkeeda iyo noloshoodi iyo sharafay ku noolaan doontaa hadii ilahay raalli ka noqdo loona kala heri maayo cid loo wiclahay ma jirto waa laysugu yimiday halkaan hadda ku sugannahay horaana loo socona hadii ilahay raalli ka noqdo runtii waa ka mahad celinayaa is-abaabulka dadka deegaanka waa kuwaan gebdhihii igu calamalahay gadaashiina taagan yihiin meelaha qaarna kaamiraday ka cararayeen dadku waxay ku tuseen dadka inaad wax dheertihiin heerdaaro nicmo aad iyo aadaad u mahadsan tihiin annaguna xooggii xoola waxaan hayno waa idinla garab taagan haddii raalli ka noqdo cududda aan haysanno annagoon haysanan xamar xabad uga soo bilownay hadda ciidamada dawladda waad argtiin intay la egyihiin awood badanay leeyihiin bulshadiiya abaabulan annagoon dadkaan kaashanayn oo heerudaaro nicmoo kale shala ma kaasho karinoo cadowgaa ka xageeyey maalinba geedaan ka soo baxayna hadda deegaan kastoon soo marnay waxaan ka helnay garabaan ka helnay xoogaan ka helnay ciidanaan ka helnay madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo dadka deegaanka daarunimca kula hadlayay duleedka deegaanka daarunimca ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu markaa ammaanay dadaalka ay ku jiraan difaaca qaranka iyo deegaanadooda dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab walainaadu wax maqasheen gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran hagaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno dhismayaasha muqdisho inta badan waxaa ku yimaada qaarkood qadiimi ha ahaadaana ama kuwa siyaabo kala duwan loo dhisay ha ahaadaane oo tayadooda ay aada u hooseyso waxaana khasaarahaas ay wax kasoo gaaraan dad shacab ah oo markaa guryaha ku sugan ama qeybo kale oo guryaha dhinacyadooda ah ku sugan magaalada muqdisho waxaa ka dhacay saacdii lasoo dhaafay burbur ay guryo markaa ku yaala degmada howlwadaag ay geysteen iyadoo burburkii ka bilowday guryo qaarkood la sheegay inay dhowr biyaano ahaayeen ay ku daateen amaba ku kor burbureen guryo kale oo dhinacooda ah kuwaasoo iyaguna kusii dumay guryo kale oo qoysas danyara ay deganaayeen hooyo iyo gabaray dhashay ayaa ku geeriyooday inta la xaqiijiyey khasaarahanteedeed ayaana halkaasi ka dhashay maamulka gobolka banaadir waxa uu booqday goobihii burburka uu ka dhashay isagoo sidoo kale soo qiimeeyey waxaana ay sheegeen in lala xisaabtamayo ciddii dhismayaashaasi ee aadka awooddooda u yareed markaa dhistay injineeradii dhisay ee guriyaasha burburka geystay ayaana maamulka gobolka ay sheegeen in lasoo qabtay cadaaladan la waafajin doono haddaba maxaa keena burburka guryahan iyadoo sidoo kale la ogyahay in guryaha qadiimiga ah qaarkood magaalada muqdisho ay ku kor burburaan qoysaska degan khasaarana halkaasi ay kasoo gaaraan dad shacaba yaasa qaadaya mas-uuliyadda ee khasaaraha dadka shacabka gaaraya injineer eh, nuur sheekh ayaan wax ka weydiiyey waa nuur sheikh caliye eh, burburka guryahaasi ku yimaada iyo mas-uuliyadda cidda iskale injineerada iyo maamulka cidda ay tahay eh, bismillahi raxmaan raxiim idaacadda kulmiya iyo dhammaan shacabkan degeysana waa idin salaamayaa waxaan u malaynayaa maaragtay eh, guryahaasi sida hadda qaabka ay ku dumeen iyo maaragtay dadka ay ku dumeen ba allah unaxariisto inta ku dhibateen allah unaxariisto inta ku dhaawacanteen allah unaxariisto laakiin waa mas-uuliyad darro oo ma garanaysaa gobolkii banaadir oo la rabay in control uu ku sameeyo oo maaragtay jagab lagu sameeyo oo maaragtay waxa lagu guriga la dhisaayo inta dabaq uu yahay inta mitria uu yahay iyo waxa maaragtay intaba isla xisaabtan maaragtay gobolka banaadir inuu la yeesho maaha guriga hadii la dhisaa in la yidhahdo lacagtaasaa lagaa rabaa jen oo maaragtay dawladda hoos iyo degmaa lacag kaa rabto injineerada aanala xisaabtamin guriga qaabka loo dhisaayo iyo waxa uu ku fadhiyo iyo inta dhararkiisa uu oo qaabkiisana waxaa loo baahan yahay maaragtay iyo meesha laga dhisayo laftirkeeda iyo ada laftirkeeda iyo dhulka laftirkiisa waxaa loo baahan yahay amejina lagu sameeyo waxaas oo dhan waxaa way haddaan la sameyn maaragtay oo inta iska caro la buuxo caro la tuuro maaragtay dhibkaasi dhibka badan ayaa dhacay xaggee wax ka qaldameenad adigu isleedaha injineer waa dareemi karnaa waxaan maaragtay hadiiba maaragtay mas-uuliyadaas waxaa qaadanaya gobolka banaadir oo maaragtay mas-uuliyadda asaga uu mas-uul ka yahay sababta la dhisaayo waxaa loo baahan yahay maaragtay injineerada lala xisaabtamo naqshada iyo istaraatiijiyada intaba waxaa loo baahan yahay gobolka banaadir inuu la yeesho maaragtay oo isla xisaabtan marka taasna maba maba jirtaba gurigii un lacag baa laga qaadaa waxaad dhisanaysa dhisa waayo maaragta lacagta nasiib marka waxaasna waxaa waaye burburkaan iyo problemkan ay keenayaan waayahay e, muqdisho waxaa ku yaala guryo aada u fara badan iyadoo dhismayaal casri ah waktigan laga dhisayo saameyn intee la eg ayay markaa guryahaas ku yeelan karaan mustaqbalka dambe dadka shacabka ah guryaha hadda la dhisaayo isku mid maaha guryaha hadda la dhisaayo guriga sidiisaba haddii maaragtay birta iyo shamiitada loo badiyo oo maaragtay injineerada dhisaayaan maaragtay guriga sidiisaba iska dhismaan wuxuu ubaahan yahay istaraatiijiya ubaahan yahay wuxuu u baahan yahay qaabeyn u baahan yahay wax walba oo maaragtay lagu dhisaayo guriga waxaa loo baahan yahay maaragtay in si caadi aan maaragtay oo ayaa loo baahan yahay marka guriga hadda iska dhiso caraha lagu dhiso bulkeynta la saaro keliya ma ahne wuxuu u baahan yahay naqshad maaragtay waxyaalo badan oo u baahan yahay marka intaas waxaa loo baahan yahay gobolka banaadir iyo maaragtay inay maaragtay guryaha noocaas oo kala mar haddii guriga laba dabaq uu ka badan yahay waxaa loo baahan yahay maaragtay injineerka dhisaayo iyo dadka maaragtay inta sababta ninka iska laataa waa la qaldaya sababta waxaa haduu raba inuu dhisto injineerka haduusa waxba aqoon mise aqoontiisa ay yar tahay mise uu rabo maaragtay guriga inuu xarag ka dhiso mhm. waa dhibkaani dhibka badanaan dhacaya marka waxaa loo baahanya waxaasoo dhan dowladda iyo maamulka gobolka banaadir iyo fiiro gaara ah inuu yeeshaan guryaha hadda la dhisayku yaalla makaal mukarama mhm. waayo injineerada aad ay ugu shaqeeyeen guryaha boqolkiiba sideetan aad iyo aada maaragtay ayaa loogu dadaala laakiin dad aanan aqoon ulahayn oo maaragtay oo khibradan ulahayn oo profession ka dhigtay inay maaragtay guryaha noocaas oo kale ay ka dhigtaan magaalada mm-hmm. dadkaasna hadee waxaa la xisaabtamaya waa gobolka banaadir waayahay eh, injineerada maadaama ay shatiyo haystaan ay ku howlgalaan sidee wax loo qaban karaa oo lagula xisaabtami karaa inta aysan shatiga qaadan miyaa xisaabka uu ka horeeyaa mise marka ay qaataan kadib Eh, maya qabka horta aqoontiisii waa lagu cabiraayo aqoonta qabka injineerka waxawaaye hadee cvgiisi iyo maaragtay intaba waa la fiiriyaayo waa waa lagu cabiraa iyo meesha uu kasoo baxay iyo jaamacadda uu kasoo baxay in fundiaad waxaad arkaysaa beri engineer waa lagu leeyahay ma maahan taasi injineernimada waxay ubaahan tahay khibrad waxay ubaahan tahay aqoon waxay ubaahan tahay maaragtay in qabka uu maaragtay hadee wax dhisahaya mise qofka mas-uuliyadda injineernimada qaadaya mas-uuliyad badan baa saaran sababta waxaa hanti badan baa ninka iskale kaga lumaysa meesha dad bini-aadan baa ku noolaanaya guryahaas oo hadee mas-uuliyad way ubaahan tahay waxay u baahan tahay waxyaalo badan la fiiriya ubaahan tahay taas marka laga soo tago laftargeeda gobolka banaadir waxaa loo baahan yahay rag injineeraa ah oo dadkaasi la xisaabtami kara oo og laakiin nimaa waxba aqoon hadii layihahdo agaasimaa tahay oo agaasimihi uusan aqoon ulahayn hmm. oo ragga wax disahayo uusan aqoon ulahayn oo maaragtay hadii la yimaado laleeyahay lacagtaas bixi akoon ku shub lacagtii maaragtay rasiid loo jaro la guri waa dhisan kartaa mm-hmm. adduunka taas maaha adduunka waxaa loo baahan yahay qabka wuxu sameynaayo waa in si baraatikada loo ogaadaa waxaasi maxay yihiin maxaad qabanaysaan maxay ka kooban tahay imise dabaq waaye maxaa ku bixi kara maxaa intaa maxaa caraa maxaa qabka waxaa loo baahan yahay birta iyo shamiitada ku baxaaya guryahaasi mm-hmm. waxaa loo baahan yahay in maaragtay isla xisaabtan maamulka gobolka banaadir ayaa laga rabaa oo weliba ay dad aqoon ule inay la xisaabtamaan injineerada dhisaya iyo dadka howlaha wada maaragtay oo naqshadeyntaas iyo maaragtay iyo iyo iyo ay u baahan tahay marka arrimahaas oo dhan waa arrimo maaragtay oo mas-uuliyad u baahan waayo marka dibka hadda dhacay maaragtay dhowr mar waa soo lalaabto ma aha wax hadda keliya maahan dhowr mar oo waxyaala noocaas oo kale ay dhaceen marka waxaa loo baahan yahay wax walba in khibrad laga qaato oo mar walba waxa soo lalaabanaya inaysan usoo laaban dad ayaa ku dhintay oo burburkii guryaha ay geysteen dad ayaa ku waxyeeloobay dadkaasi yaa markaa mas uuliyadooda qaadaya maamulka gobolmaamulka gobolka banaadir ma saarna mas-uuliyadda waxaa qaadaya maamulka gobolka banaadir sababta waxaa waaye gobolka banaadir waxaa ku nool in ka badan afar milyan aa ku nool mas-uuliyadeeda waxaa iskale gobolka banaadir sababta asagaa mas-uuliyadda qaaday dadka cashuura laga qaadaa guriga hadii la dhisayo ninka iskale lacag baa laga qaaday waxyaalo badan baa jira marka arrimahaas oo dhan mas-uuliyaddeed ma saarna taasi waxaa la rabaa marka gobolka banaadir inay la xisaabtamaan injineerada dhisay oo maaragtay dee qandaraaskaasi qaatay mise contractigaasi la galay misaskana guriga waxaasoo dhan waxaa waaye waa wax maaragtay oo maaragtay categoria la waayo maaragtay wax maaragtay isku ma ahan mas-uuliyadda ko waxaa qaaday gobolka banaadir taaniyana waxaa qaadaya injineeradii maaragtay gurigaasi ka shaqeeyay oo maaragtay oo inta ciida iyo isku daray bulgetiga oo maaragtay umada ku baabaashay marka arinta iyagaa qaadayo iyagaa mas-uuliyadda qaadayo waxay ku dhinteen mas-uuliyadda iyagaa qaadayo marka arrintaasina waxaa loo baahan yahay arrin maaragtay maxkamadeen maaragtay in lasoo saaro maaragtay lala xisaabtamo si walba haday tahay haddii gobolka banaadir ninkii ruksada siiyey injineeradaasi guriga dhisaayo in lala xisaabtamo war ma lala xisaabtamayo ninka maaragtay maxaad dijaysaan oo maxaad qabanaysaa ma la yiri laakiin lacag keeno guriga dhiso degmadii lacag ma waxaas waa wax maaragtay anaga nagaribaayo marka arrimahaas o dhan kusoo duub waa arrimo maaragtay oo maaragtay mas-uuliyad daraa oo nasiib daraa oo maaragtay eh, ku habsatay maaragtay dadka dhigan gobolka banaadir dhismayaashaasi injineeradii dhisay in lasoo xiray ayaa la sheegay qaab noocey ah ayaa markaa cadaaladooda ay ku heli karaan dadkii waxyeeladu kasoo gaartay halkaasi ma de wa wa wa waa maqlahay injineero lasoo xiray afar injineer lasoo xiray waa maqlahay laakiin injineerada qaladaadka waa leeyihiin oo qaladka wax badan bay kuleeyihiin boqol kiiba maaragtay eh, lixdan bay kuleeyihiin khaladka intiisa badanna gobolka banaadir ayaa iskale sababta waxaa waay injineeradaas markay wax dhisayeen waxay tegeen gobolka banaadir iyo degmay tegeen oo waxay yidhahdeen saasaan rabnaa waxay utunasaanaysaan fasax ayaa la siiyey marka midka fasaxasi iyo laftarkiisii war maxaad qabanaysaan oo maxaa la dhisaayo maxaa saasa waxaa la rabaa kontaroollo maaragtay in loo kontaroolo oo lala maaragtay la ogaado waxaasoo dhan ma jiraan haddii hadda qabka rugsa lasoo siiyo guriga waa dhisan kartaa wuxuu dhisahay inuu sheego wuxuu ka kooban yahay inuu sheego waxa ku baxayo inuu sheego wixii o dhan waxaa waay haddii maaragtay injineer gobolka banaadir ay joogaan oo maaragtay laftirkooda ay qiimeeyaan oo la sameeyo ma dhacayo hadii qabkii uu maaragtay si qaldan wax u dhisaa war sidaan maahani georgi oo maaragtay in la yidhaahdo marka waxaasoo dhan waxaa waa mas-uuliyad darra waaye waa haddii in lasoo qabto injineeradaas oo lala xisaabtamo waa maaragtay waa waa isla xisaabtan dhab ah marka kaasi wuxuu ahaa injineer nuur sheekh cali oo aan wax ka weydiiyey dhismayaasha ku duma magaalada muqdisho inta badanna waxyeelada gaarsiiya dadka shacabka ah cidda mas-uuliyadooda qaadaysa burburka dhismayaashaasi ee khasaaraha dadka shacabka gaaraya markana haddii aynu eegno waxaa magaalada muqdisho maanta la keenay xamdi cabdulaahi cabdi iyadoo lagu eedeeyay gabadhan inay dishay talihii hore ee dhisay degmada doolow ee gobolka gedo ibraahim hilowle waxaana uu ahaa sayigeeda iyadoo sidoo kaleeto dhowaan la filayo in lasoo taago maxkamadda ciidamada qalabka sida baaritaanada gabadhan ee kiiska dilka ah ee talihii nisa ayaana weli socdo waxaana xamdi eh, la filayaa in lasoo taago maxkamadda ciidamada qalabka sida keenista gabadhan ayaa la sheegay in hay-adda nabasugidda ee sirdoonka qaranka ay ka dambeysay in la keeno magaalada muqdisho ee caasimada dalka isla arrimaha gobolka gedo ayaanu ku guda jirnaaye waxaa la xirxiray mas-uuliyiin hore ee maamulka gobolka gedo waxaana ka mid ah gudoomiyihii degmada beled xaawe ee gobolka gedo axmed barre sidoo kale waxaa ka mid ah korneyl maxamed cabdi sugow oo isaguna ah dadka kasoo jeeda gobolka gedo ah, siyaasiyiinta markaa ee ka mid ah gobolkaasina xariga ayaa la sheegay inuu daba socday kadib markii raggan ay taabacsanaayeen sida la sheegay xubno ku sugan magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya kuwaas oo mucaarad ku ah maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed maxamed islaam axmed madoobe sidoo kale magaalada beled xaawo waxaa lagu xirxiray mm, rag eh, iyo sidoo kale dumar siyaasiyiin ah oo iyaguna la sheegay inay eh, xiriir la leeyihiin xubnaha jooga magaalada adisababa inkastoo warkan aan la hubin ee eh, xariga dadkan kale ee shacabka ah waxaa sidoo kale lagu eedeeyey in xarigan ay ka dambeeyeen madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan iyo gudoomiyaha degmada dolow maxamed cabdi lafi iyaduna eh, warar aan la hubin ayaa sheegaya in ay raggaasi ka dambeeyeen xariga raggan loo geystay ee magaalada beled xaawo loogu xiray gobolka markaa gadana ka tirsan eh, xiriiro aan la sameynay eh, maxamed cabdi sugow waxa uu inoo sheegay inuu xiran yahay balse inuusan ka warbixinayn oo uu ka gaabsanaya ayuu markaa inoo sheegay ee xarigiisa waxa uu ku qotomo iyo sababaha loo xiray hagaag saaxiibyaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka xog ayaan isla sii gaaraynaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay aryadhaha kale maane ciida eh. dhulkeenna calanka eh. duljooga eh. waa irsigeenne allaha ciseeyo ciidankiya xooga allaha ciseeyo war cabdulla shale raiisul wasaare xamse cabdiaar khudbad caloosha ciidanka taabatay buu jeediyey qalbigooduna ka hadlay hayehe sidii bini aadamka u fikira miyuu yidhi war cabdulla aayado qur iyo axaadiis buu xataa u soo qaatay jahaadkaay ku jiraan qiimihiisana wuuga ka sheekeeyey inta shahiideen naftooda hurtayna waa ka sheekeeyey inta la soo qabtay iyo maanta meesha laga joogana wuu ka hadlay dalku cadow hadduu u gacan galana inaanay soomaaliya jirayn wuu sheegay waxa ummadda difaaca u ah ee cadowga ka hor jooga inay iyaga yihiinna wuu sheegay isla goobtina wuxuu ku amray in la dallacsiiyo ciidamada isla goobtana wuxuu ka sheegay ciddii laqdabada ka dambaysay in la ciqaabayo ciidankii oo dhiiggu wada dhaqaaqayna waxay dhaheen raiisul wasaare raalli ahow haddaan dhaqaaqaynaaye markaa cabdulla waxaad ka tagtay cabsan mayno maanta cudud baynu leene ku calool samaada war haddayba sidaa tahay ciidankiiyo xoogga allaha ciseeyo war ra'iisul wasaare xamsi wuxuu kaloo yidhi markuu ciidanka la hadlayay mu'minku mar kastuu culaysku ka bato guushaa dhow waadna ogtihiin iyagoo derbiga sii taabanaya inaad ka soo harteen marka waxaan laygala rabaa inaad cirabtooda soo jartaan ilaahayna ugu dhowaataan dhiiggooda war anigu waxaan dhihi lahay ciribtooda kaliya yaan la jarine iyaga dhan ha la jarjaro cabsamayna maanta cudud baynu leene ku calol samaada war khudbaddii raisul wasaare xamsan ciidamada ugu jeediya aadan yabaal ciidan iska daaya qof shacabahoo damiir leh xataa oo dhagaystaa inuu qori qaadanayo waa huba waar wallaweyne war ma haysaane reerarkaysa waxay yidhaahdeen muusaw ciidanka fasax muusaw ciidanka fasax oo waaqlow magalhadeeri bay qabanayaan masebuaale war gooja cadda mar horaa lagu kala baxay war dagaalada soomaaliya ka soo socda kan khawaariijta mid ahayn oo janno lagu gelayaa ma jiro hadda ciddii fursaddaas ka faa'iidaysanaysa ayaday u taalle ciidankiiyo xoogga allaha ciseeyo war ciidamada muuse biixi soo dhaaba og jilib inay qabtaan soo kuma fiicnay war jilib shiikh aadan sunniya shar ugu filane halkooda ha joogeen nimankaas naw war soomaalida waa inaynu ulu gurmanaa ilanjaar baynu nahay war ciidanka s ay iskugu geysi gumays saakooma ay qabtaan aryaadhaha maalmahan dadaa waxay soo qoraayeen marna qaranka howbiqi ma ku diidaysiin inaan dhahno cabsamayno maanta cudud baanu leene uu calool samaada warkalamaane waxaa la yidhi dagaalkii labaad ee adduunka markii uu dhammaaday ayaa askari raashiyaan fasax la siiyey si uu boqdo qoyskiisa iyo magaaladii uu ku dhashay markii uu soo gaaray laamiga xaafadiisa hormari jiray ayuu arkay gaari ciidan oo meyd guraaya gaariga waxaa buux dhaafiyey meydadkii lagu aruuriyey wuxuu markiiba gartay in cadowgii xaafadda ay diyaarada ku duuqeeyeen oo dad badan ku dhinteen meydadkii gaariga saarnay ayuu fiiriyey waxayna heshiisu qabatay qof ay ugu jiraan kaba uu hadda kahor xaaskiisa uu soo iibiyey kadibna wuxuu ku cararay gurigiisa si uu soo eego inay xaaskiisa nooshahay in kale nasiib darro wuu ka soo waayay guriga wuxuu ku soo noqday gaarigii isagoo cararaya wuxuu soo jiitay meydkii ay kaba ugu jireen markii uu egay waaba islaantiisii kadibna wuxuu damcay inuu ka reebo meydadka kale si uu keligeed gaar ugu aaso cabbaar markii uu soo jiiday ayay nuuxsatay isla markiina wuxuu la cararay dhakhtar si loo dabiibo dhowr sana kadib islaantii uur bay yeelatay waxayna dhashay faladamiir butin oo hadda ah madaxweynaha ruushka ilaan fulaydamiir buka naxariisla'aantiisaan awalba la yaabaaye habar dhimatayaa dhashay waalileen odayga butin inuu dagaaliyahan yahay aabbihiina kari buu ahaa hooyadii ina la dilay bay ahayd ishiisa maxaarma kara miyaad leedahay war buutin afrikada dhaha afgembiyada kudhiya usiku dambeeya leeri haanu ololadiio le inshagaysaanu afrikiya kadeediya leeri laakiin ho oroodan ha ka dhowaadan ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa dhagaajay dheegi doonaan warmadayow buti kuuma soo socdee khawaariij ajanabiyo argagixisaa dadkaaga xasuuqaye kuwaasaa mudan inay dhegahoodu maqlaan dhulka sow anigu malihi dhasha eh. sow anigu malihi waalol aan ugu buuqina reerihiini qabo dhulka sow anigu malihi dhasha eh. sow anigu malihi warkalamani calaa kulli xaal eh. ciidankiiyo xooga allaha ciseeyo warkalamaanay war mahaysiine soomaalida waxay u kala baxdaa layidhi qaran kalkaal iyo khawaarij kalkaal waxaase la yaaba siyaasiga khawaariij taageeraya xilna raba waarkaa siday wax ka yihiin warwarkaa dhex gelina dadku kala aragti iyo garaas roone madaxweyne farmaajo fariin buu u soo diray bulshada soomaaliyeed wuxuuna yidhi dagaalka khawaariijta lagula jira in lagu kala qaybsamaa xaq maahan waana in loo midoobaa oon loo kala harin baruur diiqdu maydka waa ka baadhe bagaadii diisho dani bixine war madaxweyne farmaajo madhabay ka ahayd war hadda maxaa loo lahaa ragii ciidamada soo bixiyey buu ka mid ahaa warusha dhabarkiiyo midda dheeggaba anaa kugu dhigay waanse kaa dhay imbow madaxweynihii hore sheekh shariif suma wallaahi miyuu yidhi mar kale warwarkii hadhexgelina madaxweyne shariif inta madaxweyne farmaajo yidhi ma dhihi waaye war shirkii madaxweyneyaasha fahad iyo farmaajo shariif maxaa ka soo baxay war fahad goormuu madaxweyne noqday ma asagaa ka yar bowaalata warkalamaana waxba laydinma sheegi karee waxaa kaloo bulshada soomaaliyeed farriin u diray raysul wasaare hore maxamed xuseen rooble wuxuuna yidhi dhiigga geesiyaasha soomaaliyeed yaan la siyaasadayn in qarannimo iyo dowlad dadnimo soomaaliyeed jirtaan siyaasiya wax ku heli karaaye haddii dalka khawaariiju qabsato ninna wax ka heli maayo soomaaliyana dib loo arki maayo magaceed war kalemaana anigu waxaan la yaabay amiir gobolka mudug iska soo dhiibo nuurdeeq la yidhaa bunayati bunayati muu qaaday waalma baan rabaa buu yidhi war warkaa naga dhex gelinina niman madaxa isku soo sawiray khawaarij la qabtay ama isa soo dhiibayna iyadoo la sawiraayaan arki jira iyadoo laysku sawiraayo ma arki jirin madax kaloo difaacaysana oo dhahaysa hadduu isa soo dhiibo waa la cafinayaa adoo daldalaysana waan arkayy markaa waxaan la yaabanahay goormaa qawaarij kala fiicnaatay goor mayse qabiil yeelatay ciday qaraabo ku badbaadiyeen sida yaa arkay war khawaarijta xeerkooda maydan fahmine markay qabiilka joogto ninba ninka xigaa loo diraa si uu soo dilo markay baxsashada joogtana ninba ninka xiguu u cararaa war laandheeraa tahay soo dhowow kuu dhahay waa arkay war anigu waxaan aaminsanahay amiirka laysku sasawiraya inaanu isa soo dhiibinoo shirqool wato sababtoo amiir ah isdhiibaya kama soo tageen ciidankiisa markaa nin raggiisi duurka uga soo tagtay eh. si lagu aaminaa way adag eh. eh. tahay sidan waan naqaannaa sidanna waan u garannaa hadday gacantu saan tahay sirbay ciidhib buleedahay samaydir samaydin maqal war dadka amniga falanqeeye waxay dhaheen amiir ka tirsan al-shabaab oon boroseeskii dowladdu u dejinin la marin oon laysku raacin in la sii daayo siyaasiga isku sawiray dembiyuu galay war idinkaan dhegaysanina madaxweynuhu hore wuxuu u yidhi odayaasha shabaab ku jira xitaa iyaga waxaan ugu baaqaynaa inay soo dhiibaan marka waa bilaabeen kafuqa aryaadaha cilmi baaris la sameeyo waxay sheegaysaa dagaalku haddowsaanku sii socdo amiiro badan oo qarqarxahaya in la arki doono cabdulow maylmalaan baa ku kalifaysaa la yidhi maxaasaskii baa ka kala cararay war qaacidada carabiga ay isticmaalaan qawaariista waxaa ka mid ah low kaanat ilxayaat muntahi laazim tafajuro micnaheedu yahay hadday irduhu kaa soo xirmaan adiga isqarx war ninka hadduu og yahay dembigii u galay iyo dadkii u xasuuqay meel uu ku fakadana uu waayo aakirka inuu isdilaya maxaa diidaya haadaa akbar baabun fi lmushkila aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how eh. beentaan iyo eh. barabaaganku waa baateen eh. beentaan la buufihaa iyo barabaaganku waa baateen wahaadaa qowlun saxiixun alhadabtu dalabtu mublaq aywa waa kow wa ayna alkalamaan fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiraxmaan cali farsamada sheekaya iya ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo waxaan idin ogeysiin caddan sigaa ka dhidhinay wasira isticmaarkii aan ku hayste afkana aan ka sheege oh, oh. wuxuu yidhi argagixisa hadda idinku damacde arligiina istiqlaal ku